ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, waa habeen sabti ah oo axad soo gelayso taariikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidankaas waa in digu habeyn lagu sameeyo ama tababar lagu sameeyo ama dhaqantelin lagu sameeyo waa in ciidankaas gacan loo celiyaa taliyaashooda u sheega dowladda sheega waa inaan dhaqancelin lagu celiya ciidankaas maamulka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugu baaqay dowladda iyo saraakiisha ciidanka dowladda in dhaqan celin lagu celiya ciidanka lagu magacaabo qaalid bin weliid kuwaasoo maanta dagaal ku dhex maray degmadaasi maxaas iyagii sidoo kale ciidanka deegaanka qodobada sidoo kale barnaamijka caawi xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda sweden waxay shaacisay in ay dhaqaalaha ka goosan doonto soomaaliya haddii ay xakameyn weyso qaxootigeeda kusoo qulqulaya dalkaasi haddaba maxay tahay sababtu marka waa dulmi iyo xaqdaro laakiin waxaa ku qarsoon oo ku hoos qarsoon eh, nacayb iyo diinacayb iyo isirsooc soomaalida ah waa aqoon-yahana la falanqeyn doona waxaa dowladda sweden ay u cogsanayso ee sababta ay dhaqaalaha u goosanayso soomaaliya qodobadaasi qodobo kale iyo sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maamulka gobolka banaadir uu ku baaqay in laga qayb qaato dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka xubintii kalamaan waxaad dhegeysan doontaan sidoo kale sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan salaad ayaa farsameynaya anigu waa ayaan low mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac hubsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran miyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal aynu ku bilowno dhageystayaal qodobkeena ugu horeeya ee barnaamijka xog waraysi degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa maanta ku dagaalamay ciidamada dowladda gaar ahaan guutada lagu magacaabo khaalid benweliid iyo sidoo kale ciidanka dadka deegaanka dagaalkaas waxa uu dhaliyay khasaare iskuu jiray dhimashiyo dhaawac cabdi axmed cabdille gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada maxaasoo la hadlay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ka dhashay kadib markii ciidanka dowladda gaar ahaan guutada qaalid bin weliid ay halkaasi ku dilin oday dadka deegaan ka mid a ah. sidaasina uu dagaalku ku bilowday waxaa ugu baaqay dowladda iyo sidoo kale saraakiisheedaba in ciidankaasi ay dhaqan xumo ay ka wadaan magaaladaasi loona baahan yahay in dib loogu celiyo tababarkooda sidau hadalka u dhigay soo dhawow alxamdulilaahi hoogaa maanta shaqaalaha ka dhacday degmada maxaad ciidamo oo barru tababar ka soo baxay iyo hoogaa ciidamo deegaankaas ku dhacay ma garan waa garta shaqaaqo yaroo koobanay eeday odow nin odaya habaraagan meel oo suuq oo exmad badan iyo waxsaasa xoogaa laysku asdaafay nin odaya marka khatara ku dhaceen ilaah ugu faraysto ninka oday waa isbitaalka markii lagulamarkii lagula maqnayn sheeka aan laga baaraan ciidamada deegaanka meel walbay joogaan mogtahay min odaya khatara ku dhaceen oo suuqa ninka odayaa isbitaalka kasoo qaaday ciidamada deegaankana ada meel walbay joogaan mogtahay kadib ciidamada deegaanka iyo ciidamadii xoogaa shaqaaqa dhex martay haddana insha allahu tacaala waa degan tahay waa dhex hawshu hadda waa magaalada waa degan tahay caadi waa waay shaqaaqada marka labadii dhinac dhex martay maxaa khasaaraha ka dhashay walaalo khasaaro way jiraan hadda intaan ognahay laba nin oo ninkuu ciidanka yahay ninkuu deegaanka yahaan ognaa khasaaraha ma dhaawacana laga wiil waayo oo iyagoon fudud aada u fudud marka intaas markay dhacday E, maamulka iyo odayaasha iyo culummada iyo waa lagu dhex diday e, waa la soo kala kaxeeyey hadda caaw magaalada waa deganta aad inta aysan bilaaban shaqaaqada dhex labada dhinac e, maamulka maku soo baxay oo ma kala dhex mise kadib ayay bilaabatay waa maanta ah, maamulka miyaw hawsha hawl iska suuq magaalahay eeday maamulka soo kala jirjiray hawshan hawl hore loo soo gaay ma ahayn ma garatay oo alaab horo iyo wax waxayna kakacyahay ahaayeen alaab awdurasho iyo wax loo diyaar garoobo ma jirin marka eh, hawshaasina kakacyaha dhacda markay dhacdayna dawaa laga daba tego oo mawdiinkii oo maamulka intaba looma kala harin ma garatay marka waa saas lagu soo kala qabtay ehm, magaalana caawa waa degan tahay cid walba xeradoodii ku sugan tahay ciidamada ehm, xerooyinkoodii joogaan wixii dhacayn waa laga dabasidaa insha allahu tacaala wixii ama oo falkaas ka dambeeya ama afdi ama shacab haggiisa ka dambeeyana waa la saara gacanta lagu soo dhiga insha allahu tacaala ciidamada diraray ma laba xero oo kala duwan ay ku sugnaayeen mise hal xero ay ku wada jireen ay ku dagaalameen maya nimankaan la yirahdaa ciidamada toomarka ugu dambeeyo sharad goolihii lahaayeen markii magaalada ay rashadu ka dhacay adeegii soo doortay nimanka deegaankuna hadda meel walba ay xero ku leeyihin kuwaas xerooyin badan ay leeyihiin oo ilaa deegaankii ku wareegsan yihiin ilaa dad deegaanka oo meel walba degan waayo mogtahay mm-hmm. marka xerooyin badan ay kuwaasu leeyihiin qolo walba xeradeeda cawada lagu celiyey okay caraduna hadda waa iska degantahay alxamdulila wax dhibaataa ma jiraan insha allahu tacaala wixii Ehm, xala iyo wixii ehm, ayaa sheegaya in magaalada cabsi ay ka taagan tahay dadkii qaar ay iskaga qaxeen oo ka cabsanaan dagaal culus inuu halkaasi ka dhaco dhex mara labadaasi ciidan maadaama kuwa deegaanka la sheegay inay aada u urursanayn maxaa ka jira maya maya wax qaxoo ma jiraan wax cabsiyo ma jiraan ehm, saacaan kula hadlaa culummada iyo odayaasha iyo maamulka jiraan wixii deegaankaani isagaan eh, u dirnoo jiro kuan sidaan oo dhaqana annaguna wixii ciidama iyo wixii yani mataqaanaa aan xero la joognaa marka saacaana a xalka ku durnaabo wax qaxa iyo wax yani mataqaanaa culays oo kalama jiraan dalwadka ku jiraa waxa waaye eh, dadka hal cadabay leeyihin ma garan dadku hal cadabay leeyihiin waa inay halkooda cadow ay gartaan eh, farinta khaaska oo u diraa ciidamada laleeyahay afghanistan weli laleeyahay iyo xukumo iyo taliyayaashooda farinta u diraa waxawaaye ciidankaas waa in digu habeyn lagu sameeyo ama tababar lagu sameeyo ama dhaqan lagu sameeyo waa in ciidankaas gacan loo celiyaa taliyayaashooda usheega dawladda usheega waa inaan dhaqan celin lagu celiya ciidankaas intaasaan ku baadaya maxay tahay dhaqan celinta eh, loo celinaya ciidankaasi oo ka qaldana haddi dadkii bulshadii eh, bulshada eh, oo in ayagu in ayagu xukumaan ay ay qoryo ku qabanayaan ay dhaxdureeraan yacni mataqaanaa ay xashiish iyo waxaas ciidankaas ciidan dhisan ma aha taliyaashooda waa inay lala xisaabtamaa waa in dib u xarayn lagu sameeya intaasaan ugu baaqda kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada maxaasi ee gobolka hiiraan cabdi axmed cabdulle guri guri ku duway gacan gacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay duur ku tegey gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dowlada sweden shalay waxay shaacisay in ay dowlada soomaaliya ka goosan doonto dhaqaalaha ay siiso haddii ay xakameyn weyso qaxootigeedu kusoo qulqulaya dalkaasi haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey saameynta ay ku yeelanayso iyo waxaa isku xiray dowladda dhaqaalaha ay siinayso dowladda soomaaliya sweden iyo sidoo kale qaxootiga dalkeeda gaaray arrimahaasi ayaan kala sheekaystay bashiir amaan oo ka mid ah soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi sida runtaa oo xaqiiqda waxaa ficnaan lahayd in marka hore la sheego qaxootiga ma sweden baa u baahan mise qaxootiga keliya u baahan sweden xaqiiqda jirta waxay tahay galbeedka oo idil iyaga qaxootiga u baahan Eh, iyagaa doonaya dadkaas inay u yimaadaan iyagaan qaxooti la-aantood noolaan karin iyagaa dadka muhaajiriinta eh, la-aantood aan noolaan karin muhaajiriintaasaa wadamadooda ka shaqeeya muhaajiriintaasaa dalalkooda kobciya tirada dadkooda badiya shaqooyinka abuura wax soo saarka sameeya eh, iyaga dadkoodii kuma filna marka iyaga baahida ay u qabaan qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta ayaa ka badan dadka kale tay u qabaan sida runta ee xaqiiqdaa laakiin xaqiiqdaa ma ay sheegaano way qariyaan laakiin jaamacadaha iyo meelaha cilmiga lagu baaro iyo xaqiiqdaa taalla iyo eh, eh, maxay ta xafiiska tirakoobka ee ugu weyn waddanka suudhan ee s c b la yidhaahdo wuxuu soo qoraa sanad ilaahay keeno eh, sanad tirakoobka markuu dhamaystiro ko iyo tobanka ko iyo soddonka december sanadka cusub bilowgiisu soo saaraa waxay soo qoraan inta qof oo isuudhan ka dhimatay iyo inta qof oo isu oo dhalatay marka dadka iswudhishka ee asalka ah ee cadaanka ah isuudhan degan oo sheegtay inay yihiin dadka asalka oo isudhishka ah tirada dhimata yaa ka badan tirada dhalata waxaa marka tirada isudhan koriya oo kordhiya oo kor u qaada dadka ajnabiga ah waxayna ku saxeexaan waxaan isu dhan waxaa kordhay boqol iyo konton kun oo qof ama laba boqol oo kun oo qof sanadkan ama saddex boqol oo kun oo qof waxaa mahadda iska leh dadka ajnabiga ama qaxootiga marka taa xaqiiqadeeda waa in la ogaado laakiin sababaha keenaya waxaa ka mid ah qaxootiga ama dadka qaarkood inaysan doonaynin way doonayaan inay xushaan dadka ay rabaan dadka aysan rabinna ay diidaan taasaa salka ku haysa waayahay dhaqaale wadan ay siin jirtay sweden oo soomaaliya ah maxay ugu xiraysaa qaxootiga kusoo qulqulaya wadankeeda oo iska quseeya isleeda waxaa iska khuseeya reer galbeedkao dhan waxay u arkaan dadka soomaaliyeed dad muslin ah oo maxay ahayta aysan sahlanayn in diinta laga bedelo oo oo maxay ta dhaqankooda la bedelo oo sidii la raba laga yeelo soomaalidu waa dad adag waa dad sharaf leh waa dad qiimo leh waa dad diintooda xurmeeya dad dabadhilifa ma aha dad eh, addoonsiga ogol maaha dad wax addoonsadana aha waa dad sharafle gob ah eh, dadkaas waxay u arkeen inay yihiin dad ay adag tahay dabcan soomaalidu dhib bay wadataa dhib bay wadatahay qola aan dhib wadan ma jiro qola wax ka khaldanaynna ma jirto marka waxay u arkaan soomaalidu dhib inay ku tahay galbeedka inay yimaadaan maxaa yeelay soomaalida islaamkii kor u qaaday galbeedka islaamkii waxaa nooleeyey soomaalida islaamka waxaa horumariyey soomaalida islaamka waxaa cinwaan u ah oo tusaale u ah soomaalida wadamada galbeedkoo idil marka dhammaantood waxay bilaabeen qorsho ah soomaalida say ku fogeyn lahaayeen ama ku durkin lahaayeen waxaa xoogaa ka duwan waddamada af ingiriiska ku hadla kuwaas dagaalka oo toos ah ma muujiyaan eh, laakiin kuwa kale aad bay u qaadeen marka sidee soomaalida lagu dhimaa eh, waxyaalahan eh, waxay ka mid tahay sababtan waxay ka mid tahay sidee soomaalida lagu dhimaa waxay ka mid tahay da qodobada sida soomaalida lagu dhimi karo oo ay tahay waxaan ka goynaynaa gargaarka aan siina soomaalida haddii aysa aysan soomaalida joojinin Eh, waa arin waa arrinaan meesha khusaynin shaqana ku lahayn eh, fiiri sharciyada adduunka o dhan waxay dhigayaan ninka qaxootiga ah oo ka soo cararay dagaal oo ka soo cararay amni daro wuxuu xaqu leeyahay meesha ugu horrayso dunida uu yimaado in uu dego oo lasoo dhaweeyo dhoweeyo sharcigaasaa qabanaya sudan sharcigoodana uu ku yaalla laakiin arrintan ay ku kacayaan oo ay leeyihiin maxay ahayto dowladda soomaaliyeed baan ku ciqaabaynaa inay dadka joojiso dowladda soomaaliyeed inaysan dadka joojin karin way ogyihiin sirdoonka waddankeenna jooga meel kasta u jooga way ka warhayaan ururadan gargaarka ay sheeganayaan iyo waxa wax lamida waa ururo sirdoona ah oo jawaasiis u shaqeeya akhbaartana way hayaan xaqiiqda dowladda soomaaliyeed ma joojin karto dadka soomaalida oo qaxaya nin dagaalka carabay cidna ma joojin karto marka waa waa dulmi iyo xaqdaro laakiin waxaa ku qarsoon oo oo ku hoos qarsoon eh, nacayb iyo diinacayb iyo isirsooc soomaalida ah dadka hadda qaxootiga ah ee wadankaasi galay eh, sidee ayay saameyn ugu yeelanaysaa hadalkaasi maadaama ay dad cusub yihiin soomaalina ay yihiin eh, dowladuna ay dhibsatay sweden waxay u saameynaysaa sida tan dadka soomaalida oo qaxootiga oo jooga sharciga aan lahayn inaan sharciga la siinin oo lagu dhibo lagu dhibaateeyo markii la dhibo oo la dhibaateeyana ay ku khasbaan inay waddanka isaga tagaan ama isaga cararaan si negative ay u saamaynaysaa si aan fiicnayn bay u saamaynaysaa si xun bay u saamaynaysaa dhibaatay u geysanaysaa dadka soomaaliyeed oo suudan ku dhaqan waana waana mid sharcigana uu kasoo soo horjeedo qaanuunka dadweynahan uu kasoo horjeedo xeerarkii ay dhigteen bini aadankan hadday tixgelinayaan ixtiraamayaanna kasoo horjeeda marka dhibaatay ku tahay dadka soomaaliyeed eh, wayna waana waxay ay ugu waana waxay heshiis ku yihiin maamulka dowladda ee suudan heshiis bay ku yihiin sidii dadka eh, loo dhibaatayn lahaa dalkana looga saari lahaa maxaa yeelay eh, xisbi cunsuriya ayaa dalka ku jira dadka wax ka maamula isaga shuruuddiisay ka mid ahayd soomaalida in weerar laga dhigo laakiin xukuumaddii ka horreysay ee xisbiga socialka la yidhaahdana iyaguna way ka darnaayeen kuwaasoo kaley ahaayeen laakiin waa munaafiqiin warkooda qarsada kuwaanse warkooda way muujiyaan ma qarsadaan waxaa waxaa xusid mudan ra-isul wasaarihii hore sudan magdalena anderson waxay halkudhegeedii doorashada ay ku gashay ka mid ahaa ma aqbalayno somali town inay sudan ka jirto somali town inay sudan ka dhacdo ma aqbalayno oo hadal ah markii la yidhi ka noqona ay diidda inay ka noqoto kuma ay dhiigan karin inay qolo kale eh, oo bini aadan oo isu dhandegan magacooda ay sheegto ama ay tiraahdo yuhuud town ama ay tiraahdo iran town ama ay tiraahdo eh, qolo kale ay saa u sheegto laakiin soomaalida in la aflagaadeeyo oo reer wasaarihii waddanku aflagaadeeyo doorashadayba ku gashayba xisbiga waxayna ka soo jeeday social democraatka oo afka ka sheega inay bini xuquuqdooda ay dhowraan cunsuriyiinna aysan ahayn laakiin waa munaafiqiin kuwan eh, cunsuriyiinta oo warkooda cad ka xun yihiin soomaalida eh, masxilaka kala duwan ka haya dalkaasi sweden ee ku jira eh, baarlamaanada dhinacyada golaha deegaanka iyo baarlamaanka kaleba arrimahaasi suuragal mata inay kala xaajoodaan dowladda maadaama ayyihin soomaali dadkaasi matalaya nacam eh, xaq u leeyihiin inay kala xaajoodaan waana waajib saaran eh, waxaa doortay dadka soomaaliyeed baa doortay oo codka siiyey ma aysan dooranin dadka kale eh, inay difaacaan dadkaas xaqooda diintooda sharaftooda xaq sharcigooda nidaamkooda inay difaacaan waajib saaran weeye inay sameeyaanna way tahay wayna awoodaan inay sameeyaan oo kala hadlaan nasiib darada jirtaa waxay tahay dadkaas inta badan xisbiyada ay iska rashaxeen oo ay xilka ka hayaan xisbiyo u ogol maaha inay awooddaa yeeshaan ama ay go go'aanka qaataan ama talada ay dhiibaan xisbiyo u ogol maaha waa xisbiyo waxaa lagu khasbayaa qofka xisbiga uu ka tirsan yahay siyaasadiisa inuu raaco oo uusan khilaafin haddii marka xisbiyadaas aysan eh, ay siyaasadda waafaqsan yihiin eh, soomaalida in lagu xadgudbo wax badan kama qaban karaan dadka ku jira laakiin way xaq bay u leeyihiin inay ka doodaan la hadlaanna awooddeeda way leeyihiin hadday diyaar u yihiin ama doonayaan ama rabaan kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan bashiir ammaan cali oo ka mid ah aqoon-yahanka ku dhaqan dalkaasi sweden guriguri ku duay gacangacan sugtiyo gaf loogu sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsamay gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay barnaamijka xog wareysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya oo idinkaga imaanaya maamulka gobolka banaadir ayaa dhankoodu waxa ku baaqeen islamar ahaantaana sheegay in markasta ay muhiim tahay in laga qayb qaato dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaasi oo ka soconaya gobolada dalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in bulshada caasimada ay yihiin dadka bilaabay dagaalkaasi ayna sii wadi doonaan qeyb weynna ay ka qaadan doonaan dhankooda dabcan ad xasuusataan muddo ku dhawaad ah ciidanka ugu horeeyey ee halkan ka taga ee aada dhusmareeb ilaa iyo dhulka reer xaaji saleebaan oo aan xuduuda la leenahay waxay ahaayeen maqlisame kulankani muhiimadiisu sida laga dhawaajiyey slogankan inooga qoran waxa weeyaan maanta oo hal san ay ka soo wareegtay ku dhowaad dagaalka lagula jiro shabaabna ay isabulayaan aabulayaan beelihii laakiin annagu aan bilownay kol hore haddii ahaan lahayd ciidan haddii ahaan lahayd gaadiid diyaargaroogayagu u ahaa mid sii horeeyey taasina runtii ay caddaysay dagaalkii ugu dambeeyey ee hadda lala galay khawaarijta ee ka dhacay ceele helay dhibaatadii ka gaartay khawaarijta dabcan waan iska warhaynaa xoogaalna waan nahay oo dadka weerarka soo qaaday iyo kuwii dagaalamayay jilbaha u aasay intaba dad ehel ah waay intooda badan waxay sheegeen markii xidhiiro mataqaanay uu dadkii dhex maray in ciidankii la dagaalamay ay ahaayeen ciidan aan inaba caadi ahayn dagaalkooda iyo xagga istaraatiijiyadda dagaalkooda intaba marka loo eego dagaaladii ay geli jireen oo markii ay weerar soo qaadaan ama qarax ay geystaanba ciidamadu ay horu carari jireen laakiin ciidankani ayaan ahayn kuwa noocaasoo kaleenta ah taasina waxaad moodaa inay ka duwan yihiin reerkan muqalsamaha ah in badan waxaan rajaynaya insha allahu tacaala intayna maanta inta fadhiiso inta naga maqanna in aan kabno inta maanta xagga jirto isla markaasina aan awooddeena ku biirino la dagaalanka lagula jiro khawaarijta dabcan noloshu waa amni hadduusan amni jirin wax hagaagaya ma jiraan horumarka maanta muuqanayo iyo dibdhiska muuqanayo iyo runtii fursadaha jira ee dhaqaale ma jiri karaan haddaan loo helin nabadgelyo nabadgelyadaasina waxaa asal ka ah in nimankan khawaarijta ah a liska xureeyo laga dulqaado dalka taas ayaana keeni karta in guulo la gaaro kol haddii maanta madaxweynihii uu asiga hogaaminayo fursaduna ay fiican tahay garab aan u haysano taageera aan u haysano ciidamadii guud ee qalabka siday ee qarankana ay garabna siinayaan in anaguna aan xoogayaga ku biirino waa lagama maarmaan sidaas daraaddeed kulankani maanta wuxuu ahaa mid lagu wacyigelinayo laguna abaabulayo inaan awoodayda isugu geyno la dagaalanka khawaarijta waan u mahad xildhibaanka iyaga ee beesha maqlisame ee asigu runtii bilaabay sida la sheegayba hogaaminta ciidamadan iyo diyaarinta gaadiidka annaguna mar walba waxaan u ahayn back up maantana waxaan u muujinaynaa taageeradeenna sidai aan shalay ugu muujinay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dhammaantayada inaan ka qayb qaadanno wax walba oo dhexdeena yaalla inaan meel iska dhigno oo aan usoo soo jeesanno in aan iska dulkicinno cadowga kan reerkan maqlisamaha ah dee si guud marka loo yidhaahdo beesha duduble ee maxamuud hiraab waan ka duwanna wax badan waan kaga waxaysan marka loo eego dhanka saraakiisha iyo ciidamadana waxaa muuqanayso inaan kaga fircoonnahay halka hadda anagu aan sanadka hor bilownay in ayaguna hadda ay ku jiraan hahaabasho haddii ahaan lahayd ciidan iyo gaadiid haddii ahaan lahayd dhanka iyo haddii ahaan lahayd dhanka iyo waxbarashada iyo inaha wax lamidka ah waxaan hubaa inaan kaga sarrayno dhan walba laba kun iyo labadii oo iminka laga joogo labaatan iyo kow sannadood yaan waxaan qaaday magaalada muqdisho imtixaan taanawi ah imtixaanka ah waxaa ka qaybgelayay dhallinyaro dusublo ah oo isugu jiro hablo iyo wiilal kaasoo runtii ay ka qaybgaleen in ku dhow boqol qofood markii imtixaanka aan diyaarinay waxaan u xil si aniga aysan eedi ii gaarin dad aniga iga madax banaan oo ayagu mataqaanaa de ii sheeg imtixaanka asiga lagu aaminin karay kalsoonina lagu qabi karay waxaa dhacday dadkii imtixaanka ku soo baxay guud ahaan inay noqdeen dad maqlisamo ah imtixaanka dadkii laga rabay waxay ahaayeen labaiyo qofood labaiyo tobankii ee baastay kuna baastay darajadii ugu habboonaydna ay ahaayeen dadka maqlisamaha ah isla markaasina ay noqotay wax fajaca taasoo aniga igu keenta laftarkayga inaan dib u milicsado xaaladii jirtay oo aan idhaahdo war saatan si ma ahane bal un waxyar xitaa aan yaro suugayno oo dadkii soo dhadhawaa ee raaraha kaleenta ahaa aan ka soo qaado mid iyo labo taasina ay keentay inaan sidii imtixaankii uu ku baxo taa marka waxay muujinaysaa eh, caddayn u tahay dhankaasna inaan ku horayno laakiin isma ogin oo ma abaabulnin oo abaabulka waa inaga yar yahay duruufo jira daraaddeed waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dhanka hogaaminta oo asal u ah waxaasoo dhana in runtii aan toosin doono insha allahu tacaala waxaan codsanayaa sida looatan loogu dhawaajiyey loogana shanqariyey in dhammaantayada aan diyaarku u nahay inaan ka qayb qaadano dagaalkaasi in aan si buuxda u ballan qaadno una adkayno in aan xoojino la dagaalanka khawaarijta islamarkaasina dhammaanteenna aan u istaagno kana qayb qaadano insha allahu tacaala annaguna dadka ugu horeeyo ee bixayo iyaynu insha allahu tacaala maalmaha soo socdo insha allahu tacaala deegaanka iyaga wuxuu ka dambeeyaa deegaanada kalente boqolkiiba boqol markii ugu dambaysa wuxuu ahaa kii oo aan isaga daba laabtay laba jeer ceelbuur laakiin maanta boqolkii boqol ayuu kasii dabmaray yani kasii dabamaray oo maanta waa meel dhimatay oo baaba'da waaye keligaygan maahan guud ahaan deegaanadii maanta laga xoreeyey shabaabka ayaa sidaas wada ah shan iyo toban sannadood oo maanta ay haysteen meel fayow ma jirto dadee waxbarashadiina la dagaalamay cibaadadii la dagaalamay horumarkii la dagaalamay caafimaadkii la dagaalamay oo bulshadii u diiday adeegyadii kala duwana oo dhan halkaas waxaa kaga caddaanayso inaysan dad diinle aysan ahayn marka balanteen waan iska dulqaadnaa dadka diilnaawayaasha ah waa mahadsantihiin sharaf iyo karaam ayay inoo tahay maanta kulankan asiga ah waan isugu imaan doonnaa kulamo kuwan ka ballaaran gol iyo gobonnimaan idin rajaynayaa salaamu ullaahi waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan kaasi wuxuu ahaa gudoomiyey ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir dhinaca howlaha guud gaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war mahaysiina maanta geedka waa lagu soo kordhay ma macabsicabsiba haye hal salaam managsadooyhe aryadhaha war mahaysiina shalanimow sidou dad u dhex fadhiya ow hal mar haw yidhi la yidhi buga ciddi geedka ku soo kororta in layska fiirsho waa lagama maarmaane ma la baaraye soomaalidu qofkay weji taqaano hadde ma yaqaaniin warabwaan salaad cabdulcagoola ma aanam cid kalaa noo timid yaa loo duur xulayaa war bur iyo loo kala baxayo cidna aaminin war kalamaanay kastaraad ku baadeenoo waxba laydiinma sheegi karee horta abwaanku waxuu idiin wada suga war kalamaaney war ma haysaane qowlaha waddanka ka socda waxaana go'aan lagu gaaray qolo walba waxay mudan tahay in bulshada la ogeysiiyo waxaanan idin leeyahay kulligeed kulligeedba warbaahin kolkaan isu keennay kaahiyow tartansiinnay raadiyow kulmiye iyo kooxdiinna kalamaanbaa koobki qaaday wanaagga maskaxday koriyeenoo bulshada kicinteediyo kooxaha iridooda kaalintaa u horraysiyo ayagaa lambarkow ah bilad baanna u keennay kor ilaaha u qaado alla ilaaha waa kaa gudoonna soomaaliyey kulmiye iyo kalamaan kulmiye iyo aasi kulmiye iyo kalamaan alla ilaah abwaan salaad ganeeyow intaas waa kaa aqbalnaye waxaa kaloo la yidhi kayaabii maysid kaalamaan inay kaa gaab i koob kayaabii maysid kaalamaan inay kaa gaab i koob war cilmibaaris saakuu lagu sameeyey waxaa lagu ogaaday in qofkii todoba maalin oo xiriir ah kalamaan dhegaysta ay ka guuraysa cabsida shabaab war cilmibaaris kaloo lagu sameeyey ceelbuur waxaa lagu ogaaday qofkii kalamaan isbuuc dhegaysta haysan inuu waaqicii la socdo adduunka noqonayo war wiil dhallinyarao bajaajlay oo social media isticmaalo kaalmaana dhegaystaa wuxuu yidhi inta kale maanin dhegaystabayy borograamyana intaan tegey magaaladeedii baan soo xurayo haddaan deegaankay ka soo noqday war ciyaalka xaafadda kalamaan waxay u yaqaanaan sunta shabaab ka ilmaysiisa aryaadhaha waxaa la yidhi nafta meelka kudaysa meelay u kudaysaa oy ka soo cararaysaa kujar hadalka kujar kujar hadalka hadalka kubajar war cabdullah waxaa la yidhi ragga fadhiya ninkii shalay ku qarxay taleefonaa u soo dhacayaa la yidhi markaasoo wuxuu yidhi weli rakaabkaa igu yadha lacagta jaadka iisoo badiya ahay marka waxaan la yaabanahay ragga balaayo aysan aqoon inta la soo fadhiisto korkooda ay sarbaab ku sheegayso oo inta dadku soo badinayaan sugayaa korkooda laga leeyahay ee haddana aan dareenka iyo shakiga lahayn marka waxaa igu soo dhacay midaamidhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii warnamayaw mayleeraay waraabo sokama saaranka ma aragaw soomaalida geedilileye lacagta ii soobadi lacagta ii soobaditilay dheegayaana walaay kale ka hoos garsanba musku fiirin war ninka waxaa la yidhi toddobaaduu marfashka ku soo noqnoqonaya oo meesha jaad ku cunaya soomaaliduna waxay baleeya ku dhigtay laba jeer qofkay arkaan cadow uma yaqaaniin war markaan arkay siday wax u socdaan aqliga soomaalida waxaan soo xasuustay xikmad waana ah oo aan hadda ka hor maqlay waxaana la yidhi kow kacab biyaha meesha ay farduhu ka cabaan waayo farduhu ma cabaan biyo nadiif ahayn labo sariirta dhiga meesha ay ayuuraha hurdaan waayo waxay jecel yihiin meelaha deggan oo bilaa buuqa ah saddex gurigaaga ka dhiso meesha uu masku isku duugo waayo meeshaasi waa meel aanay weligeed biyuhu soo gaaraynin afar soo toos xilliga ay shimbiruhu toosaan oo hoyo xilliga ay hoydaan waayo taasi waa dadaalka guusha shan ka qodo ceelasha meesha ay shimbiruhu hergalaan xilliyada kulul sababtoo meeshaasi waa meel biyo hoos jiifaan marka caqliga in laga shaqaysiiyo ah. meesha la joogay dadka lala jooga layska fiiriyo waa muhiim war waxaa kaloo la yidhi colka digtoonuhu nabadi kuma dishee war waligaalaaray sharcan tooghay kheyr walba mukoodhiba aryadhaha xaad isu daalihaysin waxaan ad sheegaysoonoo dhan soomaalidu waa dhahaan laakiin kuma dhaqmaan warkalamaanay war ma haysiine hay-adda nabadsugudu gacanta ku soo dhigtay ninkii ugu muhiimsanaa shabaab macalidheela geedu abuu cubayda jiifa maala dul tegey waar magodana meel lagu sheegay cilma adeerayaaloma mahadkaratayba bowshanol hadde waa daaciyoo dadka ma dilo ahey rogow mansuur baa man dheerah ku bahi arkoba ku tukadaa lahaayaa maa la yidhi war waxaad ku rafanaysiin oo dhan waa laga wen yahaye ninkii shiinaha iyo wadammada caalamka oo dhan qaraxyada iyo sunta iyo balaayooyinka laysku xidho ka soo iibin jiray ayaa gacanta lagu dhigaa la yidhi ah oo bowkaas waa internashnaale eh. xitaa nashiidooyinka isaga maa keeni jiray hayahee aryaadhaha dadka isqarxiyana ma asagaa soo gedi jira war kuwaas shilin kuma fadhiyaane alaabta lagu qarxiyo ninku keeni jiray waxaa la yidhaha magaciisa sakariye amaal suufi ah, abashekh yaa abashekh shalaan ba ku arkaaya xamarweyne inboo magaciisa afgarashada ma la soo shaaci war magaciisa afgarashada sakiyaa la yidhaahe markabkii dekada lagu qaban jirayoo kunteenradii waxaad ogeydeen laga soo saaray ninkii soo iibiya weeye kadibna kenya qabatay baa layidhi shan milyan oo lacaga oo damaynaha laga qaaday baa layidhi kadibna kenya waa laga waayo meeluu cirib iyo jaandhiga waa laysweydiiyaa layidhi eheladiisu waxay dhaheen xabsi kasta waa ka baarnoo waa ka weynne laakiin nabad suguddu waxay sheegtay soomaaliya gudaheeda asagoo meelaha khawaarijtu ka talisa rabo inuu u gudbo inay gacanta ku soo dhigeen sharcigaana la horgeynayaabay dhaheen wuxuu ka heluna leeyahay heye la arkaahe layska hari maaye war dowladu kaa gacandheeraa la yidhi diyaara buubaso diyaargarowga jarta dowlada raarja malgoradawaleeri war horta khawaariijtu markay maxkamaduhu xukumayaan sharcigii hadda dhow la ansixiyey la dagaalanka argagixisada ma iu cuskoodaan mise hore warabashiikh ma la weydiin doonaa markay maxkamadda la keeno qaraxiisooba waxyaabihii laga sameeyey waan wallaweynay qaraxa iyo bariiska ma iskudoon baaniliku keenaa war kalamaanay war ma haysiine abashii ganacsada weyn u ahaayaa la yidhi shantii sanee lasoo dhaafana xaasidaa lama dhihi jirin hadda fidna kulli waa maha salaadaa la yiri iyo naba sugudiisa war meeshaas markay maraysa yaalka xafadda waxay dhahaan libaax soo galay dega wura ubownik waaba shiikhe eh. maxaa shadadinta ku daray wargo markii kunteynarada alaabta ku jirta la qabtay eh. xertii fahad waxay dhaheen eh. alaabtan ganacsataa keentay waxaana loo waday ss maxaa loo isbaaraysanayaa marka halkaa waxaa iiga caddaatay abashiikh inuu iska shaqaysan jiray hadda shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaanna waa hore loo yiri jacaylkoodu been weeye waxba kama jiraan weye war qabiilku wuxuu arrimaha dagaalka qawaaniijta waxaa yidhi inta aan la gaarin wejiga labaad ee dagaalka shabaab waxaa jiruu yidhi wejiga labaad ee shabaab oo u baahan in laga sifeeyo facebook iyo bulshada dhexdeeda aryadhaha kalemaanay war heema haysiina la ogaaday shabaab muggay fahmeen inaan la dhaafaynin lamay u kala jabeenaa la yidhi qola inay qaxday rabtaa mahay doonaanba ha aadaane qolana waxay go'aansadeen inay kulligood iswada qarxiyaan qolada dambe ma waxay ka maraysaa waxba dhowra mayna allow dhagaxya soo daaday warba uu kulay iswada duaan ugu darana war kalamaaney amiirka qaraxyada shabaab iyo muftigooda u fadwooda inay isqarxiyaan haday xarfaan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay dhalinyarada qaraxyada loo diyaariyey u fadwoodaan xeelada ay ku jiraan inay isku qarxin karaan aryadhaha waxaa la yidhi nimanka inay iswada qarxiyaan ay go'aansadeen beledkana waa soo wada galeen kuwa qaxayana mid walba wuxuu heli karo hore u qaadaha ahaa la yidhi hadda qaxya qaraxaa laysu qaybshee soomaalidan iska hurdaysa waxaan kula tali lahay feejignaanu waa falka ka hor midda kale balaayada waa laga hortagaahe lagama daba tago hadda dhaqanna waxaa noo naqata mugga wax dhacaanka kadib inaan qabqabayno mugga kurtoor waxaan kula tali lahaa shacab iyo ciidanba inay raggi dhuusamareeboo kale naqdaan samigay cabdulanahe wuxuuba yidhi dhusama reeb daddhiraanun dhimasha ka cabsayn u dhaaf dhusama reeb daddhiraanun dhimasha ka u dhaaf waar walla anigu khawaariista waxaan odhan lahaa wada qaraxdayaa qayb reebataa qaxdoo carartayaa waa yeelkadiini ma waxgee aadahayaan kuwa yidhi waa guurayna taasaaba waa licasehe war calaa kulli xaal meel bini aadan joogo kuma fiicna inay tagaan marka ma la helayaa jasiirad dugaa keliya ku nool yahay war fakarkaas iyo ciddii aaminsan wuxuu ku fiicnaa lahay in jika bacday laga dhigo war culummadu waxay sheegeen rasuulkayna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi sidii qowmu caadan uu dabargoy lahaa warnimayow sharhiwiinato hiyaraato waa la dagaaloysda mee war kalamaanay war mahaysiine lugooyada dagaalka lagu hayo waa badan tahay magaalada nairobi maalmo ka hor waxaa ku shiray madaxweynayaasha jubaland iyo koonfur galbeed waana labadii madaxweyne la rabay wejiga labaad dagaalka in deegaanadoodu ka bilowdo waxayna ka wada hadlayeen dagaal bal maahne siday sii wada joogi lahaayeen ay ahaydaan la yidhi war sax ninkii lahay dabada uga fadhiyo makacaa la yidhaha horaa loo yidhi weli kalalaray uunkon ohoye uunkon allalaysade waaladeer muuse bixi nairobi shir uma tago boomiyaa safaaraddii laydinka xihay war bashiirow siciidani meel ku sheeg war waxay ku wareertay oo la fasiri la'yahay luuqad ahaan dhulkii soomaaliyeed iyo soomaaliya siday laba dowladood ku yihiin war axmedo ber hore ingiriiskana ixtiraafay war warkaa ku soo boodinina waxay ugu darnayd maanta markii koox dacwo siyaasadeed wata ay madaxweynaha ugu tageen furinta dagaalka waxaana ka eed sheeganaya madaxweyne lafta gareen marka mucaarad xil raadinaya iyo nin furin jooga allow yaa u kala warqaada war laba kala barida kala warla lan walba meeli bugdu isu balbalaasa leeri allahayow raggayoo kala warrama wax isma yeeleen war madii aan warka kaboobe ani wala iri ulhaayo koofur galbeed ninka ininogoda rabaa dhulkaha hore war mucaaradka koonfur galbeed madaxweynaha iyo furutama waxay u tageen ilaa doorasha dhacdo shabaab lama diriri karo war wali meeliansaadana hangoolka halgaadoy xagar ii hujulaan hoolaa halhanaan Eh. alshabaabunug dhammaytbarkiweelojeebada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa maadinkaan ogeyn bal ninkii la noolaa karaa hayse war waxaa fiicnaa laheyd eh. eh. in dastuurka dib oegis degdega lagu sameeyo oo lagu sodor qodob dhigaaya muwaadin kasta oo u baahan wax dhaafsiisan xuquuqda aasaasiga sida xidalka sarsare shaqaalanimada dowladda iyo waxyaabaha lamidka ah in waajib looga dhigo in marka hore uu dalka wax ka horeeyo maalide waar maxaanu dalka xorayna madaxweynihii muuse bixiba juuq lagama hayee ma hadda maxaa ku diidaysan hadduu idinka aamusay war jinni ninkii keenaa bixiya isagaa dagaalkana geliyey war garaadkusuu gala dagaalka u yidhi esasi difaaca kama bixin war maxkamadda ciidamadu mar labaad waxay xukuntay baa la yidhi laba khawaariij oo la kala yidhaahdo aadan mursal iyo anas cabdulqaadir waxaana layidhi hadda kahor shuuta intuu dil toogashaa ku xukumay ayay raafcaan ka qaateen kadibna maxkamadda sare iyo liibaan caliyara waa dil toogashaa ku xukumay marka boowe daaluunbay kororsadeen war warkaa kala tegine horta raggaan la xukumay mar labaad waxay ahaayeen ragga shabaab u qaabilsan dilalka toogashada ah waxayna dileen dad badan oo ay masaajidyo ka raaceen iyagaana afkooda ka qirtay mar ay waraysiyo bixiyeen indha adagiyana ka qalin jibiyeenoo iyagoo qirsan inay soo dileen weliba masaajidyo ka raaceen ayay raacfaan ka qaateen in la dilo war dilaa in la dila diidan miyay ahaayeen war walbatay walbeelaletaleri war nimankooday dilka diidan yihiin maxay dadka u dilaan bowaa la gashay war kuwa buntland lagu xukumay waxaa ka mid reerkiisii jaamacad dibadda u raadsadeen uu macansalaamaynta asxaabtiisii u aaday raggiisa ay dil markaa u qorshaysnaayoo la fulinaya ku darsadeen dabadeedna lagu qabtay hadda ogow tigidkiisii waa go'naayoo berri subaxuu diyaarad raaci rabaa liid dhiigga biyacbaal buu kasii dhiganayay war saaxiibbadaya hawl nala fuli idhaheen buu yidhi cusubsaan islahaayo maceebunba iga raacay ma yidhi ninkii tiin abuurtaa timir goosa maaya taas miyuusan ogeyn annukana waxaan dhahnaa dhaaxa lagu dhaafaa maalina gacanta geli doontaa warba waana waxaan maqli jiray laqlaqliqi waaba ku xigta imbo waxaan kaloo dhahnaa nin helo badan galay helo laga helay lama yaqaan markaa yaabtaansota ohan jirteen carabkii xabxaa badan abeeso waa cantuuga shimbirkii buubtanbadi mada abeesika degawaleeri war tiscigii buubuubadiyo fuudkululo ku dhacaawaay ari gacantii lugluuqasha dibqano aqniinii u halis warcagtii joogsan waysaa marbay ceeb la kulantaana waa la yidhi ka joog waar hoy ka joog waxbaa jira ee ka joog soo joog ninkii lagabaahay soo jiifa laga helaaha liiri ka joog waar hoy ka joog waxbaa jira ee ka joog hagelin cadowgee ka joog xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo